رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد waxaan soo aadnay kitaabkii buluuq lmaraam min adilati alaxkaam lilxaafid ibni xajar alcasqalaaniyi raximah allahu tacaala baabu sifati salaa salaadii sifadeedii iyo habkii loo tukan lahaa cadeynteediibuu u baab yahay baabkan marka waa baab kitaabu salaa abwaabta ugu muhiimsan iyo ku jiraa sifatu salaa marka la yiraahdana waa wixii salaada markii la gudagalo dhexdeeda lagu sameeyo hadday noqon lahayd wax la akriyo haddii ay noqon lahayd wax la sameeyo haddii ay noqon lahayd wax markaa hay-ad iyo hab iyo wax ku tacalluqo waxaasoo dhan marka halkan buu uga hadli doonaa waana baab dheer axaadiis fara badanna ay ku jirto uuna ku salaysan yahay kitaabkii sheekh albani raximahullah uu alifay ee la yiraahdo sifatu salaati nabiy sal llahu alayh wali wasalam min atakbiiri ila tasliimi kaanaka taraaha sifo ayuu u banbaxay kitaabkaas ku salaamo noqsado samayn lahaa meelihii uu ku samayn lahaa habkii uu samayn lahaa kulli sidaa weyaan axaadiista salaada kusoo aroortana aad bay u fara badan tahay ilaa bacdi culamaada ay yiraahdeen axaadiista rasuulka caleyhi salaatu wasalaam waxay u fara badan tahay salaada iyo jihaadka maxaa yeele noloshii nebiga in badan b kusoayay kusoo noqnoqdeen labadaasba baabkaadu marka ucaf ayuu u guntay xaafidku raximah llahu tacaala qaala alxaafid ibnu xajar raximah llah can abi hurayrata radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalama qaal idaa qumta ila asalaati faasbiq alwuduua uma istaqbil fakabir uma qra maa tayasara macaka min alqur'an uma arkac xataa tatmacina raakica uma arfac xataa tactadila qaa'ima uma asjud xataa tatmacina saajida uma arfac xataa tatmacina jaalisa uma asjud xataa tatmacina saajida uma afcal dalika fii salaatika kuliha ahrajahu sabca walafdu lilbukhaariy xadiidkan uu galayo waxaa loo yaqaanaa xadiidu musii salaatahu ninkii salaadiisa iska xumeeya xadiidkiisa laba riwaayo ayuuna ku yimaada laba saxaabi baa weriso abuu hureyra iyo rifaacata bni raafic rifaacata bni raafic iyo abuu hureyra ayaa weriyaan ninkan salaadiisa iska xumeeyena waxaa la dhihi jiray khallaad bnu raafic ayaa magaciisa la dhihi jiray nin wuxuu ahaa nabiga masjidka jooga ayuu soo galay laba ragca salaad buu tukaday nabigaas ayaa wuxuu yii marka idhab fasalli fa lam tusalli nabiga ayuu u yii waa salaamay markaas nabiga waxau ku yiri orada tuko ma aadan tukanin dabadeed marka saddex jeer ayuu celceliyey nabiga sal allahu aleyh ali wasalam markii saddexaad buu wuxuu yiri inta wax ka badan ma hagaajin karo ma aqaano markaasuu nabiga baray sal allahu aleyh ali wasalam salaada axaadiidta marka sifatu salaati nebi waxaa ugu badan ama ugu caansanba lagana qaatay in badan oo ka mid ah xadiidkan xadiid ilmusii salaatahu ayaa laga qaatay sidaas la eg axaadiidta sifada salaada nebiga tilmaamayso waxaa kamida ah xadiikii abi xumayd asaacidi xadiis abi xumayd asaacidi waxaa kamida ah xadii malik bin alxuwayris ayaa kamid ah iyo xadiis kalo fara badan laakiin kuwa aada u tilmaamo si fiican uga hadlay xadii musii salaatahu iyo xadiis abi xumaydin asaacidi iyo baab walbana sideedaba xadiidka aadka u fahfaahiyey inaad axaadiista kale ka taqaano aada iyo aada bay muhim u tahay waysaqaadka waxaan kusoo marnay kitaab abwaab lwuduu markaan joognay sifatul wudu axaadiidta aada u qaadaa dhigtay waxaa kamid ahaa xadiisi cusmaan iyo xadiidkii cali iyo xadiidkii cabdillahi bni zayd saaxib wudu cabdillahi bni zayd bni caasim almaazini radia allahu canhum ajmaciin marka sifatu salaadkuna waa sidaas xadiis waail ibni xujrin isaguna waa lamid axaadiidka unbaa marka badan sidaa darteed weliba kan almusiibu salaatahuba aada loo soo qaataa can abi hurayrata radi allahu canhu waxaa laga wariyey ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabigu qaala inuu yiri idaa qumta ila salaati haddaad salaada isu taagto faasbiq alwuduu'a weysada taamiyeel uma istaqbil alqibla uma markaa dabadeed istaqbil u jeeso oo qaabil alqiblata qiblada qaabil fakabir takbiirso oo allahu akbar dheh uma markaa dabadeed iqra aqri maa tayasara wixii fududaado macaka adiga macaada min alqur'aani qur'aan ah adiga kuu fududaado oo qur'aan ah aqri uma rkac dabadeed rukuuc xataa tadmaina ilaa aad kaga xasisho raakican ilaa aad ka xasisho raakican adoo ah mid rukuucsan uma markaa dabadeed irfac soo kor noqo oo madaxaa kor yeel xataa tactadila ilaa aad ka ekaato qaa'iman ilaa aad adigoo dhan ka ekaato aad ka sinaato qaaiman xaalaata mid taagan fi markaa dabadeed sujuud xataa tatmacina ilaa aad ka xasisho saajidan adig oo sujuudsan uma arfac soo koryeel markaa madaxaaga soo kor noqo xataa tatmacina ilaa aad ka xasisho markaasi jaalisan xaalaata yani mid fadhiyo fimasjud sujuud xataa tatmacina ilaa aad ka xasisho saajidan xaalaata mid sujuudsan adoo sujuud yani adoo xasil adoo sujuudsan sujuudi labaad midan uma markaa dabadeed ifcal samey daalika kaagaa lasoo sheegay fii salaatika kulihaa salaadaada dhammaanteed dhexdeeda kaa ku samee akhrajahu sabcatu todobadii baa soo saartay waa ummahaatu sita asxaabu alkutubi sita iyo imaam axmed sida hore usoo sheegeen walafdu lilbuaariyi lafdigana buhaari baa iska leh lafdigan walibni maaja ibni maaja waxaa usugnaaday biisnaadi muslimin muslim isnaadkiisa waxaa ugu sugnaaday xataa tatma qaa'iman baa usugnaatay meesha xataa tactadila xataa tatmaina ilaa aad ka xasisho qaaiman xaal ku taagan wamiluhu isagoo kalena fii xadiii rifaaca ayuu dhexdiisa ahaaday rifaaca xadiikiisa cinda axmed musnad axmed agtiisa ah wabni xibaan iyo ibn xibaan saxiix ibni xibaan wafii lafdin lafdi dhexdiis waxaa ah liaxmed usugnaaday fa taag sulbaka buudkaaga taag dhabarkaaga markaad rukuucayso fa taag sulbaka buudkaaga istaagiyo taag yani kolka aad rukuucda kasoo kor noqonayso xataa tarjica alciraamu ilaa lafihii ay uga laabtaan booskoodii hore walinasaa-i nasaa-i waxaa usugnaaday abi daauud iyo abu daauud min xadiidi rifaacata bni raafic raawigi labaad ee xadiidka werinaye inahaa shani qise e inahaa qise e lam tatima ma taam noqoto marka damiirku haddii uu damiir mudakara yahayna damiiru shani unbaa layska yirahda hadduu damiir muanas uu yahayna inahaa qise e saa unbaa iska dhahan lan tatima ma taam noqoto salaatu axadikum midkiin salaadiisa ma taam noqonayso xataa yusbiqa ilaa ka taam yeelo alwuduuca weyse qaadka kamaa amarahu llaahu sidii alla u amray uma markaa dabadeed yukabir allaha alla oo weyneeyo allahu akbar uu yiraahdo wayaxmadahu alla ou ammaano wayusni caleyhi ou faalleeyo ilaahi subxaana watacaala wa fiiha waxaa dhexdeeda ahaaday riwaayada fa in kaana macaka qur'aanun fain kaana macaka adiga la jirkaaga hadii uu yahay oo taqaano qur'aanu qur'aan faqra akri wailaa haddii aadan aqooninna faxmad illaaha alla ammaan wakabirhu alla weyney wahalilhu laa ilaha ilaa hayso xadiidka marka riwaayaadkiisaan iska dhamaystiranaa marka hore waliabi daawuuda waxaa usugnaaday abu daawuud fama qra akri biummi lqur'aan faatixat lqur'aan ari faatixadii akri wabimaa shaa allaahu iyo wixii alla doono oo qur-aan ah akri walibn xibaan ibn xibaan waxaa usugnaaday isaguna uma markaa dabadeed faatixada akriso bimaa shita iqra akri bimaa shita waxaad doonta akri markaa xadii musii salaatahu marka riwaayaadkiisii sidan bay usoo qaatay xadiidkan culummadu waxay yidhaahdaan fii maqaami tacliim ayuu ku yimid waxbaris ayuu ku yimid waa xili nabiga caleyhi salaatu wasalaam uu baraayay ninkan salaadiisa walidaalika culummadu waxay dhahaan allaala wixii xadiidkan lagu sheegay ee amar ah ee amar ah waxaa laga qaadanayaa in waajib salaada dhexdeeda uu ku yahay nacam laakiin ibnu daqiiq alciid raximahullah kitaabkiisa ixkaam ixkaamka ee cumdaha uu ku sharxo ayaa waxa uu tilmaamay yaxtaaju xadiidu lmusii'i salaatahu wuxuu u baahan yahay buudinkan xadiikii xadiidkan fi l canhu in xaggiisa markaa laga qaato alumuur alwaajiba umuuraha waajibka in laga qaato si umuuraha waajibka looga qaataa xadiidkani wuxuu u baahan yahay ilaa umuurin arimuu u baahan yahay arrimaha waxaa kamid a jamcu uruqihi in duruqdiisa la jamciyo uruqda xadiidka marka hore horta in la jamciyo si loo ogaado xadiidi musii salaatahu wixii lagu sheegay iyo wax aan lagu sheegin si loo ogaado xadiidkan wixii lagu sheegay iyo wax aan lagu sheegin si loo ogaado marka hore waa in riwaayaadkiisa la tatabuco oo istiqra lagu sameeyo duruqdiisa la raacraaco waxaa kaloo u baahan yaha walakdu bizaaidi fi zaaid marka duruqdii marka la raacraaco wixii dariiqan aan lagu sheegin midkaas kale lagu sheegay zaaidka markaa la qaato lasoo qaato oo xadiidka yan haddaan duruqdiisa la tatabuco waxa laga fahmi maayo waxa laga qaataana waxay ahaanaya wax kooban tan labaad waxa ay tahay haddii wujuudkiisaas ama wujuub la-aantiisa daliil ka xoog badan oo ka hor yimaado daliilkaa ka xoog badan baa lagu camal falaya masalan halkan waxbaa lagu amray almusii salaatahu adilo kalaa waxaa laga qaatay amarkan amar waajiba inuunan ahayn oo ka xoog badan adiladaa xooga badan baa markaa la qaadanaya shayga halkan lagu sheego waajib ma ahan baa la dhahaya marka ama shaygu si yani sunnanimo oo kale ah cagsigeeda iyaduna tan saddexaad xadiid u baahanya waxay tahay siiqatu lamri haddii xadiid kale ay ku timaado shay aan lagu sheegin xadiidkan wax aan xadiidkan lagu xusin haddii xadiid kale lagu xuso iyadoo weliba siiqatu amri loogu xuso amar nebiga uu amraayo ahaan loogu xuso la dhihi maayo almusii salaatahu laguma sheegine ma la dhahayo kaas waajibka aa la qaadanaya mucaarabada mar wii saddex waxyaabood buu sheegay marka ibnu daqiiq raximahullah shayga koowaad waxay tahay duruq in la jamciyo wixii zaaida markaa la ururiyo dariiqiyada ku kale zaaid ah tan labaad waxa ay tahay wujuubka xadiidkan waxa waajibka uu ku sheegayo ama oo waajib la-aanta ku sheegayo daliil caariday oo ka hor yimid hadduu jiro ee ka raajixsanay ka xoog badan daliilkaas xooga badan baa la qaadanaya tan saddexaad waxa ay tahay wax xadiidkan aan lagu sheegin oo axaadiis kale lagu tilmaamay oo siiqatu amrin usoo aroortay weliba amar ahaan usoo aroortay nebigu amar uu bixiyey ah waxaa iyadana laga qaadanayaa amarkaas waajib ahaan baa loo qaadanayaa la dhihi maayo xadiidulmusii salaatahu laguma sheegin sidaa la oran maayo alxaafid ibn xajar raximah llahu tacaala fatxulbaariga juska labaad safxa saddex boqol iyo labaatan iyo todobo baabu amri nabiy sala allahu aleyh ali wasalam alladii laa yutimu rukuucahu bilicaada baabkaas xadiidka ku jira markuu sharxaayey ayaa waxa uu yihi waqad imtakaltu maa ashaara ilayhi wixii uu ishaaray ibnu daqiiq anigu waan raac waan fartoomay buu yidhi oo waa yeelay wa duruqahu alqawiya duruqdiisa xooga badan baan ururiyey min riwaayati abi hureyran ka ururiyey warifaaca iyo rifaaca nacam rifaacata bni raafic waqad amlaytu ziyaadaati alati ishtamalat calayha waanan yeeliyey ziyaadaadka ay ziyaadaadkana waan imle ayaan ku sameeyey <clears throat> marka intaa maxaa usoo baxay marka wixii aan lagu sheegin si sariixa ah aan loo sheegin xadiimusi salaatahu aan loogu sheegin si sariixa ah waxaan loogu sheegin ee waajibaadka laysku waafaqsan yahay culamada isku raacsantahay salaadana ka mid ah waxaa kamid a ah niyatu niyadii baa kamid a xadiiska musii niyadii laguma sheegin niyaduna salaada dabcan rukni bay u tahay sida aada ogtihiin waana mutafaq baa lagu yahay ayb walqucuud lakhiir fadhiga dambe xeerkan akrintiisa maal fadhiga dambe in la fariisto waa rukni labadaa marka laguma xusin inta la isku khilaafayna ee waajibka ahna waxaa kamid ah taxiyaadka dambe akrintiisa culamada qaar baa waxay dhahayaan yani rukni ma ah laakiin si saxeixa waa rukni atixiyaadka dambe akrintiisa laguma sheegin xadiidkan nebiga salligiisa laguma sheegin salaatu cala nabi sala allahu aleyh ali wasalam salaamtii salaada aakhirkeeda salaamo naqsigii laguma xusin waxyaabahan o dhan marka waxay kutusayaan waa waxyaabaha adilo kale yaa laga qaatay inay arkaan ay yihiin adilo kale ayaa laga qaatay halkan wuxuu ugu sheegi waayey nebiga eh, sida la ogsoon yahayna taakhiir lbayaani can waqti alxaajati yani laa yajuus iyadoo saas aan ogsoonnahay halkaana ay ahayd inuu u bayaaniyo nebiga caleyhi salaatu wasalaam ninkan muxuu ugu sheegaya kuwa waxaa dhici karta inuu waxaa iska yaqaanay oo sidaa marka u daayay imaam nawowi baana saana tilmaamaya wahuwa maxmuulun calaa ana dalika kaana macluuman cinda arajul sidaasuu yiri waxaa dhici karta ninka inuu iska garanayo iska yaqaanay sidaa nebigu marka aana ugu sheegin sala allahu aleyh ali wasalam ibnu daqiiq sidoo kale waxa uu tilmaamay xadiidku marka xadiidka waxyaabahan baa marka ku jirto eh, iqaamada iyo acuudu billahi min shaytaan rajiim iyo ducaaulistitaaxa iyo marka rukuucda loo socda iminka midigtoo bil takbiiraat kuwa marka rukna laga guurayo rukucda allahu akbarta la dhaho iyo rukuucda lagu akriyo iyo sujuuda tan lagu iyo hababka loo fariista iyo tawarugi iyo antiyo dawlada iyo waxaas lamid ah aan xadiidkan lagu sheegi daqiiq wax laysa biwaajib waajib ma ahan buuri waxyaabahaas o dhan mar haddaan xadiidkan lagu xusay laakiin riwaayaadkiisa qaar baa sheegay e, e, sida aan arkaynayb marka wuxuu leeyahay xadiidkan marka labada riwaayo ayuu e kala yimid xadiidka riwaayada abu dawuud hadii aan fiirino riwaayada abu dawuud ee xadiidka hore ibnajahn ee can dariiqi abi hayrana ah wuxuu nebigu ninkaas amray takbir iqra maa taysara macaka min alqur-aan wuxuu u fududaada qur-aan inuu akriyo rukuuc mumaniina rukuucda lagu xasilo in laga soo kor noqdo in lagu xasilo in la sujuudo in lagu xasilo fadhiga udhexeeya jalsa beyna sajdateyn iyo in lagu xasilo isbaaq wudu iyo sida la taamiyaan xadiiska labaad ayada lagusii tilmaamay waxaasu dhan can dariiq abi hureyra waxay ka yimaada ama can dariiqi rifaacata bni raafic riwaayadiisa asa wax badan baa lagu sheegay oo lagu sheegay alle inuu ammaano wayaxmad allaha caza wajal wayusni caleyhi ducaa istiftaaxi qiraaada alqiraaatu bimaa shaa min alqur'aan allaahu akbar inuu yiraahdo yani hadda waxaan tatabucayna waxay tahay riwaayaadkii xadiidka laba saxaabi baa werisay abuu hureyra iyo rifaacata bni raafic marka labadooda marka la isu keenay ninkan waxyaabihii nebigu faray maxay ahaayeen tii hore waa sheegnay oo riwaayada abi hureyra takbiir iyo iqra maa taysara macaka min alqur-aan baa lagu faray inuu qur-aanka wuxuu fowdaada akriyo rukuuc mumaniina rukuucda lagu xasilo in laga soo kor noqdo in lagu xasilo sujuud in lagu xasilo jalsa beeni sajdateyn fadhiga labada sujuudood u dhexeeya weysadoo la taam amaa dariiqu rifaacata min raafic wax badan baa lagu sheegay waxyaabaa lagu sheegay waxaa ka mid a ah, markuu allah akbar yiraahdo uweysaqaadka waa lagu xukumy waxaa kaloo lagu xusay xamdi iyo alla oo la ammaano waxay noqon kartaa marka eh, ducasiftaax bay noqon kartaa alqiraaa bimaa shaaa min alqur'aan wixii uu doono oo qur'aan inuu akriyo tan afaraad waxa ay tahay allahu akbar inuu yiraahdo kadibna uu rukuuco taasaa lagu sheegay uma yaquulu allahu akbar buu dhahay uma yarkac taasaa lagu tilmaamay taa marka waxay kutusa takbiirat lintiqaal ayaa lagu sheegay ila takbiirada marka qiimka laga kacayo oo loo socdo fadhiga oo loo socdo rukuucda allahu akbarta la dhahay waa intiqaal haddii marka sidoo kale wuxuu yiri faidaa qumta fatawajahta ila alqiblati hadaad istaagto ood qiblada u jeesato qibladii baa lagu xusay uma qra biumi lqur'aan faataxada inuu akriyo xadiiska rifaaca saasa ku jirta marka axaadiistanoo dhan waa isfasirayaan wixii marka hadii layii inta waxaad doonto qur-aan akri faatixada loo jeedaa uma qra biummi lqur'aan riwaayada rifaaca cadaynayso waxaa ku cad marka riwaayati rifaaca waxa uu akrinayaa inay tahay faatixada suuradda ka dambeysaa lagu sheegay oo bimaa shaa allahu an taqra waxaa kaloo lagu xusay marka la rukuucayo xadiidka rifaaca waxaa lagu xusay markuu rukuucayo ninkaani waxaa loo sheegay waxaa la amray inuu calaa calihiisa jilbaha ku qabto fadac raaxatayka calaa rukbatayka ku jirta wamdud dahraka dhabarkaagana taag waxaa ku sugan marka halkaa laga qaadanaya fiihi alraddu cala tatbiiq waxaa tatbiiqa la yiraha ibnu mascuud iyo culamada kuufana waa qaar baa sameyn jiray waa la nasakhay markii hore wax jiri jiray ahayd cabdullahi ibnu mascuudna marka nasakii dambe ayaan soo gaarin marka wuxuu sameyn jiray tadbiiqi marka jarada dhexdeeda buudada dhexdeeda hoos ah in gacmaha marka inta labada gacmood laysku dhejiyo halkaa hoos la jeliyo waay marka taa in eh, aan la sameyneynin xadiidkan almusii salaatahu wuxuu cadaynayaa in gacmaha jilbaha la saarayo waxaa kaloo ku jirtay sujuudda marka laga soo kor noqdo faqcud calaa fakiidika alyusraa bowdadaada bidix ku fariiso adoo taagaya marka lugta midig marka iftiraashkii baa lagu sheegay oo ka usugan waxaa kaloo ku jira faidaa jalasta fii wasati salaa salaada dhexdeeda haddaa fariisanayso atixiyaadkii dhexee fadmaina xasil waftarish fakidaka lyusraa waxaad doglataa dogladaada bidma tashahad markaa dogla atixiyaadso atxiyaadkii baa marka halkaa ku cad iftiraashkii iyo atxiyaadkii dhexe ayaa lagu sheegay <clears throat> waxaa kaloo sidoo kale lagu sheegay xadii riwaayada rifaac fatawada kamaa amaraka allah usoo weyse qaada sida alla kuu amray uma tashahad tashahudkan marka maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa markaa weyse qaadato waxaa tiri ashhadu an laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah waashhadu ana muxamadan cabduhu rasuuluhu sida xadiidka cumar oo ahaa <clears throat> ama waxaa la wada aadaan labada waa lagu sheegay uma tashahad qim aqim uma kabir allah akbar dhamarkaa aadaanka lagu sheegay sida culamada qaar tashahuudka ay ku fasireen fa aqimna waa iqaamadii weyaan markaa kadib allahu akbar aadaanka iqaamadina halkan bay ku jiraan sideed oo waxa uu yiri nabiga sal ly slam xadiidka rifaaca sida ku sugan in kaana macaka qur faqra' bihi haddaad qur-aan taqaano akri wailaa faxmad illaha caza wajalla waqdirhu wahalilhu ninkan faatixada aqoonin waxa uu faatixada ku bedelana yaa lagu sheega halkan waxaa kusugan marka qofkaan awooday faatixada waxa uu akrinayo iyo sida uu yeelayo intaan dhan marka waxay ku sugan yihiin xadiidi rifaacata bni raafic qaarna musanifka waa noo sheegay qaarna waa yani waa iska soo gaadiyey marka inahan baa marka xadiidka ku jirta isku soo xadiidkan wixii amar marka xadiidkan si looga faa in duruqdiisa la tago xadiis aad u weyn oo cadiima ah. duruqdiisa waa in la raacraaco ziyaadaadkiisa la fiiriyo saxiix ah dabadeed yani wixii amar nebiga uu ku bixiye wixii markaas waxa caarido ee ka hor yimaaday axaadiis in la arko haddii marka baabu tarjiix ay tahay in la rajaxo daliilka xooga badan waxaan aan xadiid salaatahu lagu sheegin laakiin xadiis kale lagu sheegay amar ahaanna loo sheegay in wujuubkiisa la qaadanayo oon lagu ekeysanaynin xadiii musii salaatahu waxyaabahaas dhan marka xadiidkan way ku jiraan waana xadiidka sifatu salaati nebiga uu ku salaysan yahay una badan culimmaduna ay aada iyo aada usoo qaataan an abi hureyraa radia alaahu canhu abi hureyra waxaa laga wariyey ana nabiya sal lahu aleyh ali wasalama qaal nabigu inuu yidhi idaa qumta ila asalaati yani wuxuu ku yidhi ninkii salaadiisa iska xumeeyey ee khallaad bnu raafic la dhihi jiray idaa qumta haddaa u istaagtid ila asalaati salaada haddaa isu taagtid fa asbiq ilwuduua weysada taamiyeen isbaaqu lwuduu ayuu amray weysada inuu dhammaystiro marka weysada inuu dhammaystirana waxay tahay sida alla u amray ee nebigana caleyhi salaatu wasalaam u tilmaamay inuu weyse qaato oo weyse qaadkii xubnihii weyseqaadku inuu dhammaan biyihii gaarsiiyo sidai ay tahayna u weysaysto weysada dabcan waxaa kasii horeeyo istijo hadii u kaadi wax lamida iyo inuu markaa ka istijoodo waxyaabahaas horaana usoo marno dahaaradii waa kusoo marnay uma istaqbil ilqibla qiblada qaabil oo qiblada u jeeso xadiidka marka waxaa laga qaadanaya qiblada oo loo jeestaa inay waajib tahay oo bal shuruud salaa bay iyadu kamid tahay maxaa qiblada loo jeestaa qabla salaa yaa qofka laga rabaa inuu marka horeba qiblada isu jeediyo uma staqbil ilqiblata qiblada qaabil oo kacbada u jeeso xaggeeda fakabir takbiirso alla weyne allahu akbar dhe fakabir marka riwaayadan hadda waxay leedahay yani alla weyne weynena marka culamada qaarkood xanafiyada waxay dhaheen lafdi kastoo alle lagu weyneynay haduu la yimaado wax dhibaataa ah malaha culamada badankoodna muxadisiinta waxay yidhaahdaan maya ee waxaa weyaan takbiirta fakabir mar hadii layii waxaa la dhahayana nabigaa cadeeyo waa allaahu akbar waxaan allaahu akbar ahayn ma ku guntan mayso riwaayadan marka fakabir ee idlaaqa ku jiro riwaayaad waxaa jiro oo nabigu caleyhi salaatu wasalaam oo cadeeyey u dhahayo waxaad tiraahdaa allaahu akbar dheh marka waxaa la dhahaya nabiguna sidaasuu yiri waa in marka sidaa ay ahaato araxmaanu acdamu iyo salaad kuma xiranta markaa fakabir takbiirso uma markaa dabadeed iqra aqri maa tayasara wixii fududaado macaka adiga macaaga ahaaday oo min alqur'aani qur'aan ah waxa kuu fududaado adig aad taqaano qur'aan ah aqri waxa uu akrinayana marka inay faatixada tahay riwaayada rifaacata bni raafic baa cadaynaysa oo nabigu caleyhi salaatu wasalaam uu yidhi faqra' biummi lqur'aan waxaad akrisaa umm lqur'aan umm lqur'aan maa faatixada iyo xadiidkii kale cibaadata bni saamid ee daba noo imaan doona insha allahu tacaala laa salaata liman lam yaqra biumi lqur'aan ukama qaad qofkii yacnii aan faatixada akrinin salaadi uma sugnaanin marka waxa la akrinayaa waa faatixada haddii halkan lagu idlaaqay ee layii waxa ku furudaada qur-aan akri faatixada loo jeeda riwaayaadkaas kale ayaa marka la qabsana waa wixii ibnu daqiiq hadda uu sheegayo maxaa yeele waxa uu yiri xadiiska duruqdiisa in la jamciyo ziyaadaadkiisa la arko oo wixii ziyaadaada la qaato marka hadda riwaayadan haday leedahay uma qra maa taysara macaka min alqur'aan mid kaloo faqra biummi lqur'aanna ay jirto isla xadiidkii ah waxa la akrinaa marka waxaa kasoo baxaysa inay tahay faatixadii ay tahay tanna xanafiyada ayay marka iyaguna ayaa khilaafay jumhuur ahlilcilmi uma arkac rukuuc markaa dabadeed xataa tadma ilaa aad ka xasisho raakican xaal ata mid rukuucsan in marka rukuucda inay rukni tahay baa laga qaadanaya qofka uu rukuuco jilbihiisii qabsado oo dhabarkii taago xataa tadma-ina ilaa aad ka xasisho raakican xaalaata mid sujudi rukuucsan marka halkan marka laba rugni baa lagu wada sheegay rukuucii qofka inuu la yimaado iyo dumaniina inuu ku xasilo haddii dhabarkiisii uunan taagin ee uu ku xasili waayo dumaniinadii laga waayo salaadiisii waxbaa ka maqan oo salaadiisii ma ansaxayso waana waxa nebigu u yiri ninkan umaniin culmada waxay yihahdeen umaniinadii ayaa khalal iyo yani kagaabin uu ku sameeyey walidaalika tabwiibka bukhaarina saas waa tusaya xataa uu baabaystay marka haddii sidaa ay tahay ee nebiga uu yihi ninkaa dumaniinada ka tegay idhab fasalli fa inaka lam tusalli waxaa laga qaadanaya dumaniinada arkaanta lagu xasilaa inay rukni tahay qofkii ka tagana maba tukaninba waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya markuu nabigu leeya fasalli tuko fa lam tusalli adiga ma aadan tukanin xaqaa'iqda sharciga ah waxay yimaadaan marka sidii allay rasuul u fareen marka loo sameeyo ayaa la dhihi karaa qofkan waa tukaday ee ficilka kore un keliya ma aha ficilka kore keliya ma aha qofku haddii uu fooraarsado rukuuco wadana madax dhulka dhigo kor madax usoo taago haddii laakiin arkaantii salaadii ay maqan tahay qofkaas waxaa la dhihi karaa maba tukaninba wabitaali marka waciidka shadiidka ah ee ku yimid qofka sidaan xudayfa laga wariyey nin sidaan oo kale yeelayon rukuucdii sujuuddii dhammaystiraynin buu arkay markaasu wuxuu yidhi inteed in la tukanaysa afartan sano saasoo kale uu sheegay haddaad ku dhiman lahayd waxaa ku dhiman lahayd buu yii wax miladii nebi maxamed milo aan ahayn ayb o kamaa qaal marka taa waxay kutusaysaa sababta waxay tahay taariku salaad la-aanaad dhiman lahayd adoo yani taariku salaad ahaan baa u dhiman lahayd adoo aan salaad tukanin nin dhintoo kalead lamid noqon lahayd marka qof waxa uu samaynayo muhiim ma ahan waxa uu samaynay sida uu u sameeyo ayaa muhiim maantana dad fara badan waxaay tukanayaan waxaa weeyaan salaad aan saxiix ahayn bay iska tukanayan sababtoo a ah dumaniinadiibaa aada iyo aada u maqan weliba laasiyama meelaha ugu daran waxay tahay marka rukuucda laga soo kor noqdo ee ictidaalka la samaynayo dad baanbaba xasilinba oo rukuucdii markay saa dhabarkoodiian si fiican u taagmin ayay sujuuddii hore ka aadayaanoo oo maradiibay tarafta uga dhegan yihiin marka taasina salaad ma aha laogow uma markaa dabadeed irfac kor noqo oo soo kor noqo madaxaagii soo koryeel irfac rasaka madaxaaga kor usoo qado xataa tactadila ilaa aad ka sinaato qaaiman xaalaasa mid taagan halkana waxaa laga qaadanaya ictidaalku inuu rukni u yahay salaada kamida ko waxaa kaloo laga qaadanayaa in lagu xasilo xataa tactadila riwaayada kale xataa tadma ina bay leedahay ictidaal iyo dumaniino ku darso marka waa laba rukni ayaguna ictidaalkii iyo طma'niinadii ictidaalku marka marka rukuucdii laga soo kor noqdo waxaa la rabaa samica allahu liman xamidah ayaa la dhahaya dhabarkii marka ilaa lafaha booskoodii ay uga noqdaano qof taagan oo saani u taagan qofka uu noqdo waxaa weye inuusa sujuud u hoobanin uma markaa dabadeed usjud sujuud xataa intii tadma-ina aad ka xasisho saajidan xaal aad tahay mid sujuudsan adoo sujuudda ilaa aada kaga xasisho halkanna marka sujuuddii waa rukni dumaniina lagu xasilaa sujuudduna waa rukni oo madaxa inta dhulka saan loogu taabtay iyadoon lafihii booskoodii lafihii aan si fiican u sinaanin haddana kor loo soo booda ma aha umarfac soo kor noqo xataa tadmaina oo madaxaaga soo koryeel xataa tadmaina ilaa aad ka xasisho jaalisan xaal mid fadhiyo ilaa aad yacni fadhi kaga timaado marka halkana laba rukni oo kalea ku jirto waa jalsa beyna sajdateyn labadii sujuudood fadhigii udhexeeyey waa ka rabi firlii lagu akriyo iyo in lagu xasila isaga laftirkiisa tan iyaduna aad baa loo yaa loo dayacaa sujuudi baa qofka kasoo kacayo isagoo si fiican u xasilin ayuu markiiba hore ka gelaya sujuudi labaad jalsadii marka lama imaanin ama dhumaniinadii uu ka tegay rukni baa ka maqan salaadii ma ansaxayso uma markaa dabadeed usjud sujuud mar labaad waa sujuudii labaad xataa tatmaina ilaa aad ka xasisho saajidan xaalaata mid sujuudsan tanna marka waxaa weyaan sujuudii labaad iyo dumaniinadii waa rukni laba rugni weya uma afcal intaas marka waa hal ragco way qofku waa soo kacaa marka ragcadii labaad buu tukanaya uma afcal yeel samee daalika kaagaas fii salaatika salaadaada kulihaa dhammaanteed marka maxaa laga qaadanaya intii lasoo sheegay hadda ragcadan lagu sheegay intaasoo dhan waa wada arkaan intaasoo dhan waxaan ujeedaa yani ragcada labaadna waa lala imaanayaa nacam marka salaadaadii dhan ta saddexaad waa lala imaanaya midda afaraadna waa lala imaanaya marka bacdi eh, xanafiyadi oo kale waxay leeyihiin labada dambe faatixadaaslooma baahna taas marka waxay tusaysaa faatixadii iyo wixii inta lagu sameey in lagu sameynay ilaa wixii daliil un ka reebo maaha salaadaado dhan intaan ku samey marka lagu leeyahay qiraaadii iyo rukuucdii iyo dumaniinadii iyo ictidaalkii kulli ragcada labaad iyo midda saddexaad iyo midda afaraadna waa layska rabaa atexiyaadyadii iyo kuma sheegin riwaayadka kale ayaa sheegeen rifaaca xadiidkiisa iyo waxaa lagu sheegay axaadiidta kale ibni maaja ibni maaja waxaa usugnaaday biisnaadi muslimin muslim isnaadkiiso kale waxaa ugu sugnaaday xataa tamaina qaaima xataa tadmaina ilaa aad ka xasisho meesha xataa tactadila uu yiri ay xataa tamaina riwaayadan marka eh, riwaayadan uu leeyahay walibni maaja biisnaadi muslimin isnaadkeeda waa calaa shardi shaykhayn weliba xataa tadmaina qaaima qiyaamka iyo dumaniinadiibuu sheegay riwaayada hore waxay kaga duwanta xataa tactadila bay ahayd tii hore halkana dumaniinadii baa lagu tasriixiyey wamiluhu isagoo kale fii xadiisi rifaaca rifaaca xadiiskiisu ahaa cinda axmed imaam axmed agtiisa iyo ibn ayb ana marka uma rfac xataa tadmaina qaa'iman riwaayada axmed iyo ibn xibaan sidaa weeyaan musnad axmed bay ku sugantahay sanadkeedana waa saxiix ibn xibbaan oo laakiin u tiiriyey waxaa dhici karta in yani kuleytada ay ibn xibbaanna uu u tiiriyey laakiin bacdi culamaa waxay leeyiin ibn xibbaan tiirinta u tiiriyey wahmi baa ku jiro naam saaba la malayna wamiluhu fi xadiidi rifaacata cinda axmeda wabni xibaan xataa tamaina qaaimanka ayuu sheega oo kaleeto marfac xataa tamaina qaaima iyadoo kale marsaas u jirta milhu marka waa nafsiha waa lafdiga waa isku mid naxwuhu haduu dhihi lahaan xagga macnihiis ka shabihi lahaay wafii lafdin liaxmed lafdi axmed dhexdiisa ahaaday wafii lafdin lafdi waxaa dhexdiisa ahaa liaxmed usugnaaday fa aqim suybaka taag xataa tarjica alcdaamu ilaa lafihi ay laabtaan ilaa makaaniha booskeeda ay u laabtaan weyaan boosaskooda hadana marka yani wax kalotan ku darayo faaqim taag sulbaka dhuudkaaga istaajiyo toonsi markaad rukuucda kasoo kacdo dhuudkaagi rukuucda markaad ku jirto dhabarkaagii waa foorara waa foorartaa marka faaqim sulbaka dhabarkaagii taag xataa tarjica alcidaamu oo toosi dhabarkaagi xataa tarjica ilaa ay ka laabtaan alcidaamu lafihi booshkoodi ilaa lafihi uga laabtaan riwaayadka qaar waxay tilmaamay xataa tarjica alfiqaaru lafi laf dhabar lafihii dhabarka ilaa ay boonskoodii uga laabtaan dhabarkaagii taag xataa tarjica alcidaamu lafihii ilaa ay ka laabtaan riwaayadan axmed iyo ibn xibaan ayaa werinayeen weliba ibn xibaan wuxuu ku ziyaadiyey xataa tarjica alcidaamu ilaa mafaasiliha ilaa ay kala goysyadoodii lafaha uga laabtaan walinasaa-iyi marka samic allaahu qofku marka u dhahayo waxaa weyaan sidaa ilaa lafuuci booskay uga laabtaan lafahana waa lafihii dhabarka waay ee gacmaha maaha wax laga hadlay walinasaa-iyi nasaa-i waxaa usugnaaday abi daawuud iyo abu daawuud min xadiidi rifaacata bni raafic inahaa qise lan tatima ma dhamaystiranto salaatu axadikum midkiin salaadiisii ma dhamaystirmayso xataa yusbiqa alwudua marka lam tatima marka laleeyahay waxaa weyaan waxay noqon kartaa ma ansaxayso hadii arkaan iyo xadiidka lagu sheegay xataa intii yusbiqa lwuduua weysada uu ka taam kamaa amarahu llahu sidii alla u amray yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati fasiluu wujuuhakum waaydiyakum ila almaraafiqi wamsaxuu biru-uusikum waarjulakum ila alkacbayn sida alla u yidi nebiguna u tilmaamay dabcan waxyaaba nebiguna bayaan fara badan buu ku daray waxyaaba badan buu waajib ka dhigay hore aan ugaga soo hadalnay <coughs> siduu alla yiriba anzalnaa ilayka dikra litubayina linaasi maa nuzila ileyhi waxaan kugu soo dejinay sidaa dadka ugu cadayso wixii dadka loo soo dejiyey dikrigii baan kugu soo dejinay saa ugu cadayso ood ugu bayaaniso dadka wixii loo soo dejiyey marka marka lagu leeyahay xataa yusbiqa alwuduuca kamaa amarahu llah ma ahan sida qur-aanka bis ku jirta ma aha qur-aankii sida ku jirta nebiguna ou cadeeyey sal llahu aleyh ali wasalam uma markaa dabadeed yukabir allah alla ou weyneeyo allahu akbar ou yihaahdo yan yaxmadahu alla ou ammaano wayusni caleyhi ou faalleeyo ilaahay mahadiyo ou ammaano wa fiiha waxaa ku sugan riwaayada marka fain kaana macaka hadduu macaagu yahay qur-aanun faqra akri qur-aanka la akrinayana faatixadii salaad wailaa haddii aadan qur macaaga uusan ahaynodan aqoonin faxmad illaah alla amaan wakabirhu weyne wahalilhu laa ilaha ilala hayso waxaa laga qaadanaya qofkaan awoodin qur faatixadii qofkaan aqoonin inta uu ka baranaayo wuxuu dhihi karaa subxaan allah alxamdulilah allahu akbar laa ilaha illa sidaasoo kale inuu alla ammaano weyneeyo laa ilaha illaa haysto sidaabula imaanaya maxaa yeele fataqu llaha mastadactum qofka intuu awoodo awood awoodiisu alla subxaana watacaala oo uga cabsanaya awaamirtuna saasay ku dhisan tahay istidaaca waata lagu dhisay laakiin qofku waa inuu barto intuu ka baranayo marka salaadii ka tegi maayo sidaan buu yeelaya abi daad abi daad waxaa usugnaaday uma qra aqri biumi lqur'aan riwaayadan marka abi daad waxay aada u cadeynaysaa ama rabbi ay ku tahay xanafiyada maxaa ayagu waxay yidhahdaan qur-aan kasta hadii uu ku aqriyo bismilah allahu akbar bismi raxmaan raxiim qul huwa allahu axad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad allahu akbar waa ansaxay salaadiisay leeyihi marka waxaa kutusaya riwaayadan baa diideyso waxa la akrinaya lays amray inay faatixadii tahay uma qra aqri biumi qur'aan faatixadii aqri wabimaa shaa allahu iyo wixii alla doono wixii alla doono suura ah oo qur-aanka kamida taqaano ama aayada ah walibni xibbaana uma markaa dabadeed bimaa shita waxa adiga doonta aqri ikhtiyaarkiisa la siiyey marka faatixadii haduu aqriyo waxuu doono ayuu suuradda kale ka dhiganaya qur-aankii kamida xadiidkan marka tinahaasuu tilmaamay waana xadiid aada u weyn sida ujeedada an abi xumaydin saacidiy radi allahu canhu qaal ra-ytu nabiya sal llahu alyh ali wasalam idaa kabara jacala yadayhi xadwa mankibayhi waidaa rakaca amkana yadayhi birukbatayh uma hasara dahrahu faidaa rafaca ra'sahu istawaa xataa yacuuda kullu faqaarin makaanah faidaa sajada wadaca yadayhi gayra muftarikin walaa qaabidihima wastaqbala biaqraafi asaabici rijlayhi lqibla waida jalasa fi rakcatayni jalasa calaa rijlihi lyusraa wanasaba lyumna waida jalasa fi rakcati alaakhirati qadama rijlahu lyusraa wanasaba alukhraa waqacda calaa maqcadatihi ahrajahu lbukhaariy wacan abi xumaydin asaacidiyi waxaa laga wariyey abi xumayd asaacidiy radia allahu canhu qaal waxau yiri nabiya nabigaan arkay sal llahu alayh ali wasalam isaga oo nabigaan arkay sal llahu alayh ali wasalam idaa kabara allaahu akbar haddii uu dhahayo jacala yadayhi labadiisa gacmood wuxuu yeelaya minka mankibayhi labadiisa garbood ku aadankooda meesha ku aadan waidaa rakaca haddii uu rukuucayana amkana waa makaninayo waa ku dhejinayo yadayhi labadiisa gacmood min rukbatayhi labadiisa jilbood ayuu ku dhejinayo uma markaa dabadeed hasara waa taagaya dahrahu dhabarkiisa faidaa rafaca haduu soo kor noqdo haduu kor yeelo ra-sahu madaxiisana istawaa waa idkaanaya xataa yacuuda ilaa uu kaga laabto kullu faqaarin lafdhabar kastaahi makaanahu booskiisa uu kaga laabto faidaa sajada haddii uu sujuudayo wadaca waa dhigaayo yadayhi labadiisa gacmood ayuu dhigaayo dhulka ayra muftarishin xaal uu yahay mid aan goblanaynin yani hayra muftarishin xaal uu yahay mid aan goblanaynin jiraacayhi labadiisa dhidhin ay jiraacayhi labadiisa dhidhin ma goglanaynin dhulka sida yani dugaaga oo kale oo jeenigiisa oo udhigtoo kale oo dhigan oo xusulka iyo korba u qaadayo hayra mudfarishin xaal uu yahay mid aan goglanaynin walaa qaabidihimaa walaa qaabidihimaa mid isku qabanayana xaal uunan ahayn walaa qaabidihimaa gacmihiisa isagoon isku qabanaynin oo waxa ay tahay yani intuu saa isugu soo buubo labadiisii gacmoodna ku dhejin maynin yani calooshii kale <clears throat> oo marka waxuu sameynayay gacmihii gacmihii dhulkana madhig iyadoo dhan dhulka kuma wada goglayni ilaa xusulka sidaas la egna ma isku soo qabuuleynin ma isku soo qabanaynin bal waxaa wey nafas ayuu siinayay gacmaha calacalaha ayuu dhulka dhiganaya markuu sujuudayo xusuladana korbuu u qaadaayey dhinaca ku dhejin maynin wastaqbala wuxuu ujeedinay la qaabilayay biatraafi asaabici rijlayhi labadiisa lugood farahooda foodooda hore wuxuu qaabilsiinaya alqiblata qiblada farihiisa lugaha faraha faraha lugahana foodooda hore meeshooda hore qiblada ayuu ujeedinaya waidaa jalasa haddii uu fariisanayo fi ragcatayni laba ragca dhexdooda hadduu ku fariisanayana jalasa waa fariisanayey calaa rijlihi lyusraa ligtiisa bidix korkeeda wa nasaba waana taagaya alyumnaa midigta tan bidix ayuu ku fariisanayo lugta midigna waa taagaya waidaa jalasa hadduu fariisanayo fi ragcati alaakhirati ragcada dambana qadama waa hormarinaya rijlahu lugtiisa alyusraa bidix waa hormarinayona boodadiisa midigta hoosteeda ayuu ka bixinaya wanasada waa taagaya aluqraa mida kale ee lugta midig ah waqacada waa fariisanaya calaa maqcadatihi makaanu fadhigiisa ku fariisanay n meesha uu ku fariisto sintiisa ama dabadiisa ayuu ku fariisanay ahrajahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari baa soo saaray marka waxa ay tahay xadiikan marka waa xadiikii kale aan sheegeyni qisowna ku keenay weliba iyadoo saxaabo fara badan toddoba gaaray isagoo la fadhiyo ayaa waxa uu yiri anigu waxaan aka idinkugu aqoonta badan salaadii rasuulka siday ahayd markaas u tukaday oo sidaan buu marka yeelay sidaanna waa yiri marka waxaa weyaan meeshaa saxaabada faraha badan ay joogtay sidaanna uu ku yiri saxaabigan de waxaa weyaan waxay tusaysaa cilmigii saxaabada ay ka qaateen siday u nashrin jireen u faafin jireen iyo in yani waxa xadiidkan saxaabigan oo ku tilmaamay inay saxaabadaasina ay u qireen in ay tahay wax nabiga oo si fiican uga soo xambaaray weliba wacan abi cubaydin saacidiyi radia allahu canhu qaal waxau yii ra nabiya nabigaan arkay sala allahu aleyh ali wasalam idaa kabara hadduu kibaaranayo allahu akbar marka uu dhahayo waa takbiirada hore takbiiratulixraamkii jacala yadayhi labadiisa gacmood buu yeelayey xadwa mankibeyhi garbihiisa ku aadankooda marka gacmihii marka rafco xadiidkan marka waxaa lagu sheegay waxaad leedaha rafculedeynka waa lagu sheegay marka weliba salaada la gelayo takbiirada hore takbiiratulixraamka gacmaha in kor loo qaado amaa kuwa kale isagaa noo keeni doono insha allahu tacaala halkan marka xadiidkan wuxuu cadaynayaa xagee la geynaa gacmaha ilaa inta xageebaa gacmaha la geynayaa gacmaha waxaa la geynayaa garbaha ku aadankooda garbaha lagu aadinayaa gacmihii riwaayada maalik ibn xuwayrs iyadu waxay leedahay inuu dhegaha furuucdooda ku aadin jiray marka taarakanna insaan la yeeli karo marna in kolna yan in halkaa lagu aadiyo maaha yani marka laleeya dhegaha lagu aadinaya waay maahn waa la saaraya balaqdii balaqdiibaa suulka la dul saara maaha aha waa lagu aadinaya garbahana waa lagu aadinayaa gacmaha marna sidaa muu yeela qofka marna sidaa muu yeeli karaa hadaa rakaca haddii uu rukuucayana amkanaya beylabadiisa gacmood buu ku dejinayo makaninayo min rukbatay labadiisa jilbood marka la rukuucayana gacmaha in jilbaha lagu qabto amkana waxaa waa ku qabanayo waa si fiican buu ugu dhejinayo xadiidkan waxaa laga qaadanaya gacmihii jilbihii in la qabanayo la qabanayo kale ay tahay waxaa kaloo laga qaadanaya tadbiiqa inaanu jirin tadbiiqa markii hore waa jiri jira waa la nasaqa laakiin tadbiiquna waxaa weeyaan labadii gacmood inta laysa saarto hoos la gashto oo labada bowdiyood ama labada cajar dhexdooda in la gashto ibn mascuud isagu nasqiga ma soo gaarin waa samayn jiray laakiin markii dambe abuu muusa alashcari baa cadeeyey xadiidka qaarkood sida ay tilmaamayso marka taa in la nasqo jilidbaha gacmaha lagu qabsanayo uma markaa dabadeed hasara waa simaayo waa taagayo intu saa isu yani intu xoogaa isqalloociyo ayuu dhabarkiisana toosinayo sidaa rukuucdiisaa kula imaanayo uma hasara dahrahu dhabarkiisa ayuu markaa taagayo boodkiisi inuu taagayo faidaa rafaca haddii soo kor yeela rasahu madaxiisa uu soo kor yeelana istawaa waa ekaanayey oo waa silmaayo isaga dhan marka uu rukuucii kasoo kaco waa silmaayo xataa yacuuda ilaa uu kaga laabto kullu faqaarin laf kastaa alfaqaar waa bifatilfa ibni sakan riwaayadiis waxay leedahay hoos dhig ayaa ku sugnaa xataa yacuuda kullu fiqaarin ayuu leeyahay ka sawaab lfatxu sawaabka waxaa wey kullu faqaarin isagoo marka ibn xajar uu kasoo guurinayo saaxib maalic maalic lanwaar kasoo guurinay ulajeedkan waxaa loo jeedaa xataa yacuuda kullu faqaarin makaanahu macnaheedu waxay tahay si yani ictidaalka inuu si fiican u dhamaystiro sidaa weyaan kulu faqaarin faqaar lafaha dhabarkaa laga dhahda riwaayadka qaarna kullu cadmin laf kastaa booskeeda ilahay kusoo laabatay bacdi culamaa marka mucaasiriin u badan baa waxay yidhaahdeen waxaa laga qaadanaya marka samic allahu marka la yihah gacmihii ingu soo celiya xabadkii haddana nacam saa loo saara xadiidkan bay ka qaateen iyo xadiid kale isagu dhahaya yani nebiga caleyhi salaatu wasalaam marka uu taago salaadii isu taago gacmihiisa ayuu marka xabadka saari jira bidibto bidixda ku qaban jira marka xaaladan samic allahu liqiyaam waayay laakiin riwaayada nasaa-idaa sii cadaynayso qiyaamkaas waa marka uu salaada galo idaa dakhala fi salaati markuu salaada galo nabiga caleyh salaatu wasalaam wuxuu ahaa inuu markaa midigtiisa bidixdiisa ku qadanayo markuu salaada galo rukuucda kadib la sariix oo cadeeya ma jiro oo u fahm marka haddii naskaas yani fahmkaas uu saxiix yahayna aimadu waxaa weyaan waa guuri guurin lahaayeen oo ficil ahaan baa loosoo soo naqlin lahaa oo nabiga caleyhi salatu salaam waa laga sheekeyn lahaa ficil ahaan inuu u sameeyey wax ka yar baa laga sheekeeyey mana u badno culimada qoonkaas walidaalika marka eh, wax dhabar kastaa booskeeda ilaa ay kaga soo laabato mar haddaan ku celin la sheegin ku celintuna camal zaaida ay tahay daliil bay u baahan tahay waana mas'ale akdi iyo raddi fara badan leh halkaasna marka aan jecelnay kaga gaabsano hadow qofka hadda ku celiyo ijtihaadaadka waxaa la raajix noqdaana dhib male hadii aanu ku celinina ma samayno wax nahayo salaada dhexdeeda masaaisha noocan oo kalena hadii marka aada inta loogu tashadudo laga dhaliya marka baab yani inta aada quluwi loogu sameeya waxaa dhacdo in dadka gobol ay gaarsiiyaan marka dambe sunadii iyo bidcadiiba inay ku kala soocaan waxyaaba noocaas oo kale ah oo aima isku khilaafayaan taasi marka waxaa weyaan ummadda lagu kala geeyaa waxay keenaysaa taxasub iyo tafaruq labana ogola faidaa sajada hadduu sujuudayana wadaca yadayhi labadiisa gacmood buu dhigaaye dhulkau dhigaaya yani hayra muftarishin isagoon gacmihiisa goglaynin isagoon goglaynin labada gacmood oo yani min alaacasha ilaa xusulka aan dhulka saa u wada goglaynin oo waa la reebo iftiraasha sabc nabiga waa reebay sal sl walaa qaabidahimaa isagoo aan laabaynin oo aan dhinaca ku laabaynin gacmihiisa wastaqbala biatraafi asaabici rijlayhi wuxuu la qaabilahay alqiblata qiblada farihiisa <clears throat> faraha lugihiisa farahooda atraafteeda foodeeda wuxuu qaabilsiinahay qiblada marka farihiina in qiblada xaggeeda faraha foodeeda hore waa in qiblada loo jeediyo oon qiblada laga jeedinin sidaasuu yeelay alfeedkeeda oo saxaabiga u cadaynaya usoo guurinaya waxyaabaha buu soo guuriyey maxaad umalaynaysaa marka arrimo ka waaweyn walidaalika dadka marka salaadoodu ay tahay aabayaalkeen oo wayaalkeenan kasoo gaarnay oo waxaan oon cilmi u yeelanaynin sidaana loo faahfaahiyey salaadii taqsiirkooda iyo gabadxulkooda inuu aada darayaaad garanaysaa waidaa jalasa haddii uu fariisanayo fi rakcatayni labada ragco dhexdooda jalasa calaa rijli lyusraa midkiisa dhibixuu ku fariisanayay anasabal midigtana waa taagaye yani ragcada laba ragco hadduu u fariisanayo wuxuu sameynayey lugtiisa bidix ayuu ku fariisanayey lugta bidix meesha yani cadka daahirkeeda kore dhulka ayuu dhigayey calaa casha hoose ayuu ku fariisanayey lugta midigtana waa taagaya fadhigaana waxaa la yihahdaa iftiraash laba ragco haddii u fariisanayo iftiraash buu u fariisanaya waidaa jalasa haday fariisanayo fi rakcati aakhirati ragcada dambena qadama rijlahu yusraa lugtiisa bidix ayuu hor u dhigaayay oo inta hore u dhiga ay wuxuu ka bixinaya bowdadiisa midigta ama cajarkiisa hoosteeda wanasabal ukhraata kalena waa taagay waa midigtiisa waqacada waana fariisanaya calaa maqcadatihi dabadiisu ku fariisanay ama siltiisa tawaruk ayaa waa silmuldhiga arajahu buaariy xadiika buhaariga soo saaray halkan marka waxaa laga qaadanayaa salaada ataxiyaadka fadhigiisa salaadu marka waxaa weye inayna laba atexyaad leedahay iyo inayna lahayn salaad haday laba atexyaad leedahay oo salaadan masalan maqrib oo kale weeyaan ama waa casir waa duhur waa cisho laba atexyaad bay leeyihiin kan hore waxaa loo fariisanayaa iftiraash midka dambana tawarug oo sintaa dhulka la dhigaya si dhuldhigada waana sida arinta imaam axmed imaamu shaafici iyo ahlulxadiidka in badanoo kamida ah sidaas ay u kala qabaan maalik isaga wuxuu leeyahay labadaba tabaruk baa jalasaadka salaada oo dhan maalikiyadu waxay leeyihin tabaruk wada waay sinmudhiga xanafiyaduna waa taasi cagsi ku yihiin kulli waa wada iftiraashay leeyi wax tabaruk leera salaadii fadhigeeda kamid ma aha ayb labadaa midhab saasay mareen shaaficiyada iyo xanaabiladuna waxa ay mareen iyagu eh, haday salaada laga atexyaad leeda atexyaadka koowaadna waxaa loo sameynayaa iftiraashkan dambana tawaruk xadiidkan abi xumaydsaa waa tilmaamay waxay isku khilaafeen marka salaadu hadii ay hal atexyaad leedahay salaada subax oo kale weya ama salaad laba ragca a tukanaysa hal atexyaad bay leedahay imaam axmed raximahullah isaga wuxuu yihaahdaa eh, xanaabiladooda ay leeyihiin salaadu hadday hal atexyaad leedahay iftiraash ayaa la sameynaa daliilkiina waa maxay waxay yidhaahdeen waidaa jalasa fi rakcatayni laba ragca dhexdooda hadduu ku fariisto saanuu yeelaya jalasa calaa rijlihi lyusraa wanasab alyumna meeshaana laba ragco ku fariistay ninkan salaadaas wax tukanayo shaaficiyaduna waxay leeyiin maya ee tawarug baa la sameynaya maxaa yeele xadiidka abi xumeyd baa in laga waidaa jalasa fi rakcati alaakhirati hadduu ragcada dambe fariisanayo ragcad dambe markaanise ma ahan bay leeyihin way tahay ragcad dambe ninka yani salaad subax tukanaya ragcadiisa ugu dambeysaa waatee waa midda uu ku fariisanayo taxeedka ku akrinayo dambe marka halkan daliilkiiascaarila fahamkiisii marka qofku hadduu tawarug sameeyana dhib malaha hadduu iftiraash sameeyana dhib malaha soo adiladan feerinayo dadka qaarkood marka waxu haystaan bidco oo kale qofka inuu ku dhacay haddii uu tawarug la yimaado salaad subax oo kale haddii uu tawarug sameeyo sildhowligan uu fadhiga saasoo kale uu yeelo waxaa laga yaabaa inay inkiraan ku degdegaan oo ama bidco u qaataanba nacam hada min alguluwi maxaa laba dhibba waana haystaa labada dhib waxay tahay bacdu naasna axaadiistii salaada kitaab gooni ab ayuu akrisanaa markaas wuxuu le wax allaale wixii aan kitaabkaas uunan ku arag qof samaynayo marka uu arko cilmigeed la raadinaye diin cusubu u maleeya taqliidka jadiidka ahe cusubna waxaa weyaan isagana sidoo kale kitaab caalim min alculamaa kitaabkiisu akrisanaya ka faa wixii marka aan ahayn kitaabka kitaabkitaabka wuxuu ku arka waxaan ahayn ama wixii lagu rajaxay waxaan ahayn ayaa dhici karta ficil ahaan inuu qof samaynayo salaada dhexdeeda uu ku arko dabadeed marka inuu yiraahdo waxaan waa maxa isaguna uu ku inkiro waa bidca uu yiraahdo markaa nacam waxayna ahayd marka qofka inuu xaqa raadiyo adilada culamada maqalkooda iyo uu si fiican u eego dabadeedna marka wixii muxtamal adiladu xaggi xaggaba muxtamal u ahna inuu iska noqdo marka khilaaf yani ictibaarkiisa leh oo qofkuna de wixii wuxuu ilaahay ku caabudaa wuxuu isaga ku qanco nacam ee adilada leh ee culumada uga horeyso aimada salafka ay uga horeeyeen adiladiisana wato ay ku qancaan saabuu ilaha ku caabudayaan qanaaco qof mucayan ah hadii marka ay tahay taqliidkii horeba lama inkireen lamana diideen taqliidkuna sidiisaba dawaabid buu leeya dabcan dada u banaan yaha waa jiraa qofka adiladu laakiin fahmi karo una cadhaato waxaa laga rabaa inuu raaco adilada ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tatabicuu min duunihi wliyaa sidaas alla subxaana watacaala marka taa iya sida abaanulena marka waidaa jalasa fi rakcati alaakhirati haddii uu fariisto qadama rijlahu lyusraa buu hormarinaya wanasaba alukhraata kalena waa taagaya waqacada waana fariisanaya calaa maqcadatihi buu ku fariisanaya dabadiisiibuu markaa ku fariisanaya ahrajahu buaariyu buhaariga xadiiska soo saaray wacan caliy bn abi aalibin radia allahu canhu can rasuuli ilaahi sala allahu alayh wali wasalam anahu kaana idaa qaama ila asalaati qaal wajahtu wajhiya liladii fatara samaawaati ilaa qowlihi min almuslimiin allahuma anta almeliku laa ilaha ilaa anta anta rabbii waana cabduk ila aakhirihi rawaahu muslim wacan cali bn abi aalibin radi allahu canhu waxaa laga wariyey can rasuulilahi sal allahu alayh ali wasalam uu ka wariyey isaguna anahu kaana idaa qaama anahu nabigu kaana wuxuu ahaa idaa qaama ila salaati salaada markuu isu taago qaala wuxuu dhahayay wajahtu wajhiya liladii fatara asamaawaati ayuu dhahayay wejigeega waxaan u hogaamiyey oon u jeediyey allihii samaawaadka abuuray meel uu ka fiirsado aydan jirin ilaa qowlihi min almuslimiin laga gaaro ayb allaahuma anta almaliku allaahuma yaa allahu allow anta almaliku baa tahay allaahuma yani yaa allaahu weyaan oo miimkaas baa wuxuu tacwiid ka yahay yaadii xarfunidihii yaada ahaa ee la gooyey shayga markaa tacwiidkii iyo wixii uu bedelka ka ahaana meel kuma wada kulmaaya ya allaahuma markaat ibnu maaligana dhihi jiray washaday allaahuma fii qariidi allaahuma ya allahu allow anta almeliku baa tahay adiga boqorkii baa tahay laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa anta adiga mooyaane anta rabbii rabbigay baa tahay anta adigu rabbii baa tahay ka i abuuray midka aniga eh, koonkana abuuray kan aniga iska kay leh adaa ileh koonko dhanna adaa leh adaa imaamulo koonkao dhanna maamulo rabbi macnihii saddexda weyn almaalik alkhaaliq almudabir imaam nawowina sidaas oo kale soo guurinaya majmuuca wa ana aniguna cabduka addoonkaagii baan anigana ahay marka taqriir rububiya ayaa ku jirta alla rabbinimadii loo qiraayo addoonnimadiina qofka u qiranayo waxaa kaloo kusugan ducadaani taqriiru tawxiidi alcibaada cibaadadiina in alla lagu keli yeelo allahuma anta almeliku laa ilaaha ilaa anta laa ilaaha laa macbuuda bixaqin macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa anta adiga mooyaane allahuma anta almelik markau le almelikna tawxiid asmaa sifaat baa ku jira intiiba marka halkaasaa lagu sheegay ee adciyada nebigana waxaad ka garana marka inay leedahay yani waa wax waxyi ku dhisan ee wax layska yiri un ma aha walidaalika marka ducooyinka rasuulka caleyhi salaatu wasalaam tawxiid iyo yani macno alfaad yar oo macaanidoodu ballaaran tahay yaa ku jira waa ka nabigeen uutiitu jawaamic alkelim waxaa la isiiyey kelmado kooban oo macaanidoodu aada u ballaaran tahay ayb rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyey xadiidkan marka waxaa laga qaadanaya ducaa istiftaaxa qofku markuu salaada galo allaahu akbar markuu yidhaahdo ducaa istiftaaxa salaada wuxuu ku furfuranayaa ducooyin ducooyinka uu ku furfuranaya marka waa noocyo badan yihiin midan mid kamida weyaan imaam shaafici baana qaatay tan alfaadeedaa badan muslim baana weriyey bukhaari iyo muslim iyaga waxay isla soo saareen midda soo socota allahuma baacid beyni wa beyna khataayaaya ayb waxaa kaloo sidoo kale iyadana mid kale dambena waa keenaya subxaanaka allahuma wabixamdika intaana waa ka badan tahay sheekh alalbani raximahullah wuxuu kusoo qaatay aada ugaga hadlay kitaabkiisa la yiraahdo sifatu salaati nabiy sala allahu aleyh ali wasalam min atakbiir ila tasliimi kaanaka taraaha qofku marka midaan ducooyinkaasna miduu doono ayuu dhahayaa sida ansaxay miduu doono ayuu dhahayaa inuu kala duduwaana waa fiican tahay sababto ah waxaa wey inuu sunada hadba meel uga dhaqmo aaday muhim u tahay hal mid keliya inuu iska qabsado kuwa kalena bidco u arkana waaba dhib badan tahay ama diin cusub u arko mushkiladoo dhan cilmi yaraantay ka imaanaysaa ducooyinku marku sidaa weyaan ducaa istiftaax marka inuu la yimaado ducaa marka waxay u dhaxaysaa allahu akbarta iyo isticaadada ayay udhexaysaa isticaadada iyo qiraaada iyo intaan la gaarin baa iyada la akrinaya wafii riwaayatin lahu riwaaya muslim usugnaatay waxay leedahay ana dalika kaagaasi fii salaatleyli salaatuleylka ayuu ahaa kaa <clears throat> riwaayo oo muslim sidaasay leedahay riwaayadaas muslim kuma sugna laakiin nacam bal yani waxaa weya abu daauud baa weriyey riwaayada sidan abu daauud baa weriyey waxau yihi kaana idaa qaama ila salaati lmaktu bal abu daauud baa wuxuu weriyey kaana idaa qaama ila salaati lmaktuubati marka kuma kaas aha salaatuleilka kuma kaas aha wajhat wejhi ducadan bal salaada waajibkaana waa lagu dhihi karaa riwaayada abu daauud baa cadayso kaana idaa qaama ila kaana idaa qaama ila asalaati almaktuubati riwaayadaayaa sidaa dhahayso ibn xibbaanna eyrkiina waa weriye musanifka halka marka halkan marka wuxuu sheegaya saxiix muslimka inay ku sugan tahay salaatuleilka in lagu qeyday nacam wa ana dalika fi salaatileil buu timi waana wahmi musanifka xaggiisa ka yimid ibnu xajar maxaa yeelay saxiixu muslim hadalkan uu sheegay kuma sugna nacam fatxulbaarigana sidoo kale juska koowaad laba boqol lixdan sagaal safxada wuxuu ku yiri wahuwa cinda muslimin min xadiidi caliyin ayuu yiri laakin qayadahu bisalaati leyl buuri fatxulbaarigana saasuu ku yiri ibnu rajab fatxigiisa fatxulbaarigiisa juska lixaad safxada saddex boqol sideetan iyo toddoba wuxuu yidhi wakadalika kharajahu fii abwaabi qiyaami lleyl ayuu kusoo saaray sidaas la-eg waxaa dhici karto eh, xadiid qiyaamleyl buu kusoo saaray nawowina sidaasoo kale ayuu baabaystay fi shari muslim halkan marka xaafidku laba kitaabo marka wuxuu fatxulbaarigi iyo buluqulmaraamkiiba labada wuxuu ku cadeynaya inuu ku qeyday muslim salaatuleyl oo muslim saa ay ku sugan tahay iyadoo sariixa qeydkaasoo sariixa muslim kuma sugna laakiin maxaa ku sugan <clears throat> ibnu rajab fatxulbaarigiisa isagoo bukhaariga uu ku sharxo wuxuu ku tilmaamay in muslim uu ku dhex daray abwaabtii qiyaamuleylku kusoo dhex daray midaan marka ducadani marka waxaa dhici karta inuu halkaas ka fahmay ibnu xajar raximah llahu tacaala ee riwaaye ahaanse saxiix muslimka iyadu yani salaatuleylkay khaas ku tahay riwaayo dheheysa kuma sugna sidaa marka u garo imaamu nawowi tabuyidkiisana saasoo kale tusaa laakiin riwaayada abu daa-uud baaba nooga filanoo iyada dhehayso kaana idaa qaama ila salaati lmaktuubati tan leylkana in habeenkiina lagu dhihi karo qiyaam mida maktubada salaada faradka waajibkaana in lagu sheeg lagu dhihi karo labadaba marka kuwa khaas ah salaatuleilka sidaa uogow alkaa marka waa ku jira imaam nawo isagu yani marka majmuuca wuxuu tilmaamayaa nacam mid kalatan wa fii riwaayatin lahu ana dalika kaagaasi fii salaati leyli salaatuleilka dhexdiis ayuu ahaa taasina marka waa taasa imaamu shaafici ibnu khuseyme keyrkood waxay soo saareen idaa salla maktuuba shaafici kitaabka umkana riwaayadaan soo cuskaday ayb marka imaamu shaafici ibnu khuseyme iyo keyrkood waxay wariyeen idaa salla almaktuuba nebiga hadduu faradka tukanaayo ducadaanu akrin jira marka riwaayada iyada waa midda abu daawuudka ibnu xibaan iyo ibnu khuseyme iyo shaafici waa marka laysku daro waxaa kuu soo baxayso salaadii faradka ahaydna in lagu dhahayo taasa halkaa kaaga soo baxaysa marka marka xadiidka waxaa laga qaadanaya ducaafiftaaxi meeshan marka ilaa qowlihi min almuslimiina uu yiri waxaa ku jirta wajahtu wajhi ladii fadala samaawaati an raba xaniifa wamaa ana min almushrikiin ina salaatii wanusukiya maxaaya mamaati lilahi rabi lcaalamiin laa shariika lahu bidalika umirtu wa ana walu lmuslimiin culamada qaar marka waana min almuslimiin ha yihaahdo maxaa yeele awal lmuslimiin ma aha isago laakiin walu lmuslimiin waxa uu loo jeedaa muslim anaa ugu horeeyo cid iga horeysa male maahane macnaheedu waxay tahay musaaraca ila alistislaam alloo laysku dhiibo ana ugu waan ku dadaalayo diyaaraan u ahay waay macnaheeda anaa ugu horeeyadu ma ahan cid iga horeysaa ma jirto lagama wado waa sida ilaahay uu yiri qul in kaana liraxmaani waladun fa ana awalu lcaabidiin sidaa dha nabiga lagu yiri ana ugu horeeyo kuwa alla caabudo yani anaa u degdegayo alla cibaadadiisa marka saasaa loo jeeda marka sidaa hadday tahay waana awalmuslimiin dhib male marka qofka inuu yihaahdo